بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لسم وفعل ثوم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم wاlqwl lafظ qad afaada mطlqa kaqum wqad waina zayda irtaqى faاlsm bالtanwiin wاlkhafض curif waxarfi khafضi wabilaami walif wاlficlu macruuf bqad wasiini wataai taaniiin maca taskiini wataa facalta muطlqa kaji'ta li wnuuni wاlyafif calana wafcali wاlxarfu lam yaslux lahu calaamة ila اntifaa qabulihi اlcalaamة sheekhu raximah llahu taعala wuxuu noo soo dhamaystiray muqadimadii markaa baabkani waa baabkii koowaad baabulkalaam ayaa sheekhu raximah llahu tacaala uu doonayaa halkan inuu ka bilaabo oo uu kaga waramo waynu garananayo baabulkalaam de masaail baa lagaga warrami jiray saddexdii masale lagaga warrami jira uba halkana lagaga warramaya kitaabkii hore n kusoo qaadanay saddexda masaleba waxaa lagaga warrami jiray tacriif lkalaam waxaa kaloo lagaga warrami jiray aqsaam lkalaam waxaa kaloo lagaga warrami jiray dikru calaamaati aqsaam lkalaam saddexdii masale hore lagaga warrami jira uba halkana ku qorande waa saddexdii masale waa dikru tacriif lkalaami wa tawaabicihi iyo dikru ajzaa lkalaam o dikru aqsaam lkelima iyo dikru ajzaء اkalaam dikru calaamaati ajzaء اkalaam ama dikru calaamaati aqsaam اlkelima saddexdii weeyaan marka baabulkalaami baab waxa banaan inaynu khabar ka dhigno mubtadihiina uu go-an yahay o aynu nidhaahno haadaa baabulkalaami saas way banaan tahay marka haadaa baynu mubtade ka dhiganaa baabkan yaalana khabar baynu ka dhiganaa intaa horeynu soo baranay sooma waxaa kaloo banaan inaynu nidhaahno baabu mubtada aynu ka dhigno khabarkiina u goan yahay oo aynu nidhaahno baabulkalaami haadaa maxaluhu markaa jumlada dambe ee haadaa maxaluhu ah khabar looga dhiga dee baabkaasi hore mubtadaha ah. labada goorba waa marfuuc soo waa mar khabar aynu ka dhignay iyo mar aynu mubtade ka dhignay marka culimadu waxay leeyihin kee go-aan adaba kayn goyna ma mubtadahaynu geynaayo mudan ma khabarkaynu geynaayo mudan culimadu waxay leeyihin waxa fiican sida awlihii waxa weeyaan inuu noqdo maxay ka go-an mubtadaha waayo lana alkhabra muxiu lfaa'ida khabarku isaga ayaa kooba faa'idada oo dhan ba qaarkoodna waxay leeyihin mayane waxa mudan ka go-an inuu yahay khabarkii khabarka inuu yahay baa mudan bay leeyihin sababta oo ah lana almubtada maqsuudu lidaati mubtadaha isaga daatadiisa loo qastiyaya bikhilaafi khabr khabarkaa laakiin sidaasi khilaafsan waxa kaloo ay leeyihiin alxadfu biاlacjaazi alyaqu minhu bisuduuri in acjaazta iyo qarqarka dambe wax laga gooyo ayaa mudan in xagga hore wax laga gooyo marka khabar gaangoyni leeyihi labada goorba isku tuuro baabku muxuu noqday markaa marfuuc buu noqday ama mubtada aynu ka dhigno ama khabar aynu ka dhigna waxaa kale oo banaan inaynu nasbino oynu baaban idhaahno markaana maxaynu ku nasbinanaa ficil baa meesha ka go-an iqra baabalkalaami bay noqonaysaa iqra baabalkalaami markaana waxaynu ka dhignay maxay mafcuul baynu ka dhignay waxaa kale oo banaan inaynu jarnaano way banaan inaynu jarnaano way banaan aynu nidhaahno undur fii baabilkalaami inaynu dhahnaa way banaan tahay laakiin kaa damba waa daciif weeyaan oo waxay leeyihin waljaaru laa yacmalu maxduufan ilaa shuduuda jaarku xarafka jaar ma camal falo isaga oo maxduufa ilaa shaadnimo mooyaane marka waa shaadbelinkaasi dambe aqwaashaasaa ku banaan insha alla kutubtana waad ku arkaysiin kitaabka laftiisuna wuu idin qorqorya waad soo eegan doontiin marka wuxuu yidhi sheekhu baabulkalaami kalaamka baabkiisii haadaa maxaluhu maxalkiisii iyo meeshii lagaga warramayey weeyi marka bacd nusq waxa ku qoran bay leeyihin culimadu baabulkalaami wa tawaabicihi kalaamka iyo kalaamka tawaabicdiisa waxaa jirta waxyaalo musalaxaad ah oo culimadu ay ku heshiiyeen oo ay ka waramaan waxyaalaha musalaxaadka ilaa shan bay gaadhsiiyaan afar ka sheekhu doonaya inuu ina baro midna wuu ka tegi doonaa insha allah taana insha alla waan soo ilxaaqin doonaa marka waxa u horeeya kan uu baabeeyey oo ah kalaamka haddaba kalaam maxaa la idhaahdaa alaam maxaa la dhahdaa alaam horeynu uga soo hadlay luqatan wasilaaxan kitaabkii ajribi ynu kasoo baranay luqada kalaamka waxaa la dhahdaa sida ugu fiican maxaynu odhan jirnay nuطqun mufhimun waa nuطqi iyo dhawaq wax kufahansiiye xagga luqada saasaa ugu fiican horeynu usoo qaadanay xagga isilaaxana muxuu ahaan jiray majtamacat fiihi arbacatu quyuud waa waxa afar qeyd laga helo afar dabar waxa laga helo ayaa kalaam la dhahdaa afartaasi saddex buu sheekhu sheegay midna uu ka tegey ka koowaad muxuu ahaa an yakuna lafdan waa inuu lafdi yahay lafdiga tacriifaynu u sheegnay kitaabkii ajrumiga markaynu soconay muxuu ahaa luqaan maxaa lagu odhan jiray waa muطlaqu ramyi waarxi waa wax la tuura un ama waxa afka laga tuura la dhahda oo hadalkii yade isilaaxana waxaa la odhan jiray waa asawt lmushtamilu calى bacdi xuruufi اlhijaa'iya alati tabtadiu min alalifi watantahi bilya waa in laga helo waa sawt shamlisanaya xuruuftii xuruufulhijaayiga wax kamida xuruuftii ka bilaami jirtay alifkuna dhammaan jirtay iyo wax kamida waa in la helo waa istilaaxiisii markaa lafdi waxaa la rabaa waxa saddex jirde laga helo an yakuna lahu sawtun waa inuu sawt leeyahay wa an takuna lahu xuruufun tadharu cinda nudqi bihi waa inuu leeyahay xuruuf muuqanaysa marka lagu hadlayo de waxyaalo badan aya naga baxaya gaadhigu u guuxayo sawt buu bixiya de laakin xuruuf la qori kara may leedahay eh, waxa u bixinaya halkaasay ku baxaysa an yakuna khaarija min ari'atayn daakhiliga iyo gudaha waa inu kasoo baxo sawtan aad leedahay ee aad ku hadlaysaa saddexdaa shardi waxa laga helo ayaa la odhanaya lafdi lafdi markaynu nidhaahno ixtiraazaad baynu usheegnay kitaabkii ajrubiga markaynu soconay shan shay baa ku bixi jiray somayn maxaa ku bixi jiray alkitaabatu wاlishaaratu wاlcuqudu ama wlcuquudu wاnusubu walisaan اlxaali shantaasaa ku bixi jirtay kitaabkii ajrubiga kusoo sheegnay intaba waxaa ku bixi jirtay alkitaaba qoraal haddee warqad laguu soo qoro dee maaha lafdi oo laguguma dhawaaqin waxa kufaansiyo wax laguu soo qore laakin de lafdi maaha ishaaro kitaabkaygii mebaa tira waa laguu ishaaray inuu halkaa kursiga dul yaalo dee lafdi maaha cuqudii baa ku baxaysa nusubtii baa ku baxaysa lisaanulxaalkii baa ku baxaya imtalaa alxawdu waqaala qadni mahlan ruwaydan qaad malata batni baytka xagga hoose idinku qorayo imtala alxawdu darkii baa buuxsamay wa qaala wuxuu yidhi qadni igu filan mahlan ruwaydan mahlan u kaadi ruwaydan cagta u dhig qad mala'ta waad buuxisay badni calooshaydii tusaale gaaban marka falaasada shaha lagu shubayo de way buuxsantaa soo ma maxaynu ku garanayna inay buuxsanta de waa lisaanulaal sooma waa lisaanulaal ku wadi maysid unde markay cudhka soo gaadhaba maxaad garanaysaa inay buuxsantaad garanaysa markaa waxyaalahaasoo dhani iyada wax lagu fahmayo hadana lafdi ma aha shantaa shay baa ku baxa waxaa ku baxaysa alkitaabatu walishaarau wlcuquudu wnusubu walisaanulxaali shantaa shay baa ku baxaya shardiga labaad waa musnad musnad weeyaan saaxibajrumiya muxuu ka cabiray halka tarkiib buu ka cabiray de sooma murakab buu ka cabiray isagu musnadkanaa ka fiican waayo tarkiibka waxa soo gudagelayey kii isnaadiga ahaa iyo kii idaafiga ahaa iyo kii masjig ahaa laakiin hadda isnaadi marka la hahdo wuxuu gaar ku yahay tarkiibkii isnaadiga unbu gaar ku yahay tarkiibkii isnaadigaha isnaadku waa maxay kitaabka idin qoraya eega damu kalimatin ilaa ukhraa calaa wajhin yufiidu waa in kelmad la qaado kelmad kale loo geeyo si ay macno u dhaliso tusaale ka dami lficli ilaa faacilihi ficil baynu qaadanahay oo faacilkii baynu u geenana maxaynu odhananaa qaama zaydun maynaan laba kelmadood isku geenina in isku isnaadin maxaa ka dhashay macnaa ka dhashay de macnahaasina waa maxay inuu zayd kacay wa dami lkhabari ila lmubtadai mubtadaynu qaadanaa maxaynu ugeynaynaa khabar tusaale zayd qaaim uge zaydun qaa'imun maxaynu isku geynin laba kelmadood labadaa kelmadood markaynu isku geynin maxaa dhashay macnaa dhashay ah zayd inuu taagan yahay markaa musnadku waa ka waa damu kalimatin ilaa ukhraa calaa wajhin yufiid in kelmad la qaado oo kelmad kale loo geeyo si waxa weeyaan waxay u faa'iidayso oo macno looga helo isnaadku waa ka haddaba musnadkana shan shay baa ku baxaya horeynuu soo tilmaanay shantaa shay waa maxay waxa ku baxaya murakabkii idaafiga loodhan jiray soo garan maysaan cabdilaahi soo garan mayse ama hulaamu zaydin dee murakab isnaadiya maa ee murakab idaafiya weeyaan markaa way naga baxay waxa kale oo baxaya murakabkii masjiga ahaa tarkiibkii masjiga ahaa laisku dhalaaliyey sida baclabaka oo kale iyo siiba weyi oo kale iyo xadramawto oo kale iyo kuwaasoo dhanna way naga baxayaano waxa la dhahdaa tarkiib masjiya la dhaa waa tarkiib la isdhexgeliyo o khalday waxa kale oo inaga baxaya mufradkii de zayd muna inaga baxayn zayd mamura ka ba mayuu inaga baxaya isaguna waxaa kaloo inaga baxaya alacdaad lmasruuda tirada lasfangeliyo waaxid itnaan alaaa arbaa haba laysku cadfee laakin isku cadafka laysku soo xidayo ee isku xigxigaan macno kama dhalanayo de macno kama dhalanayo sida macnaha uu dhalinayey ficil marka faacil loo geeyo ama marka mubtado khabar loo geeyo waxaa kaloo inaga baxaya tarkiibkii tawsiifigaa oo tarkiibkii ka koobnaa sifadii iyo mawsuufka ama nactiiyo mancuudka waynu soo baranay alxayawaanu naatiqu oo kale kuwa ah shantaasna waxay nagaga baxayaan musnadkay nagaga baxayan maan idinku celiya murakab isnaadiya markaynu nidhahno shan baa inaga baxay tarkiibkii e, idaafiga ahaa iyo kii masjiga ahaa iyo kii tawsiifiga ahaa iyo mufradkii iyo alcadad lmasruuda shantaasay naga baxay de kitaabka maadaama kii hore aynu soo qadan in wax yar kusoo hirkordhina sooma waad fahmi karaysaa insha allah wax badanna waan iska dhaafana kutubta dib ugu dhiganana kaasina waa shardigii labaad ka saddexaad waa mufiid mufiidka waynu soo barana luqada maxaa laodhan jiray mulaqu ma afaada wax kastoo wax faa'ideeya la dhaba tusaale kitaab baad akrido masalaad ka faa'idaysatay de waa mufiid soo ma qofaa masale kugu sheegay de waa mufiid istilaaxana muxuu ahaan jiray maa yaxsunu sukuutu maa yaxsunu sukuutu lmutakalimi wasaamici calayhi bxayu laa yasiiru saamicu muntadira lishayin aakhara waa in lagu dul aamusi karo qofkan hadlaya iyo qofka dhegaysanayaaba waa inay faa'iida ugu xasilayso oo qofkii mutakalimkiina waa inuu ku dul aamusayo kii saamica ee dhegaysanayna wax kale waa inaanu sii sugi karin he waa inayna ka dambeynin taasaa mufiid lo odhan jira soo ma isna halbaa inaga baxaya halkaa inaga baxaya waa maxay atarkiib alisnaadi aladi laa yufiid tarkiibkan isnaadiga ee aan waxba faa'iideynen baa isna inaga baxaya tusaale in qaama zaydun ka warrama in qaama zaydin waa murakabde waa murakab isnaadiye weliba ha ahaadee laakin ifaade lagama helin oo jawaabkii maqan sooma maadaama jawaabki uu maqan yahay oo faa'iide aynaan hayn mufiidkaasuu ku baxay saddex bay noo sheegay hal ka tago wadcigii buu ka tegey wadcigana luqada maxaa lagu odhan jiray alwilaada xataa yadacna xamlahuna waa xagga istilaaxana labaa ku jiri jira laba madhabo jamaahiiru naxwiyiin waxay odhan jirtay wadciga aynu ku fasirna maxay carabi waa jaclu lafdi daliila cala macna waa in la yidhaahdo lafdigan carab baa u dejisay macnaha inuu ina tusiyo maxay naga baxaya marka luqaadkii kale oo dhan ba inaga baxaya lahajahaadkii kale o dhan ba inaga baxaya waxaan inoo soo gudagelaya wax kasta oo carabiya walow haba ku hadlo qof waalan dee wax lagu fahmaye de ya qof hurda qof muqmaacalihiio la miirdawale haba ku hadle e way soo gudagelayaan marka haddaynu qasad ku fasirna culimada qaarkood baa ku fasir sida ibnu maalig oo kale ibnu hishaam oo kale alcalaamat lfakiy oo kale waxay lehin qasid bay ku fasireen markaasina waxay naga baxaya qofkii hurdeye riyoonaya hadalkiisii iyo hadduu carabi caawo dhan akriyayo de kalaam lama odhanayo waayo qasdigii baa ka maqan de qofkii muqmaa calayhigii iyo adu afartaa shardi baa kalaamka loo shardiyi jiray inuu lafdi yahay inuu mufiid yahay inuu musnad musnad yahay iyo inuu mawduuc yahay an afartaa shardi waxa laga helo ayaa culumi kalaam loo odhan jiray marka kalaam tacriifkiisa waynu haysanaa soo ma luqa ahaan iyo istilax ahaanba waynu haysanaa waxay noogu soo xigta allimatu alkelimatu ay noogu soo xigta kelimada luqaad baa ku banaano waxaa banaan alkilmatu kitaabkuna u idin qoraya bikasril kaafi wa sukuuni laami kaafka oo lahoos dhigo ki laamkana la reebo kilma calaa wasni sidra sidratun bay la wasan tahay waxaa kale oo ku banaan in la yidhaahdo kelimatun bifatxi kaaf kaafka kordhig laamkana hoos dhig kelima calaa wasni nabiqa nabiqay la wasan tahay ka saddexaad kelmatun bifatxi lkaaf wa sukuuni laam calaa wasni tamra saddexdaasay martaa saddexda loqoba yaday ku banaan yihin in la yidhaahdo kilmatun iyo in la yidhaahdo kelimatun iyo in la yidhaahdo kelmatun intuba way banaan yihin laakin yaa ugu afsaxsan ta qur-aanka ku sugan kalaa inahaa kelimatun calaa wasni nabiqa markaa kelimatun iyadna waxaa laba saddex shardi laga helo saddex shardi waxaa laga helaa kelima la odhanaya saddexda shardi luq ahaan iyada waxaa lagu idhaahdaa allafdatu baa la kitabka hore aynu kuso qaadanay ajrumigii allafdatu waxa mar keliya lagu hadlo maxaa la dhahdaa alkelimatu baa la dhahdaa mar keliya lagu hadla iyada istilaaxeegana saddex shardi waxaa laga hela la dhahdaa saddexda shardiba sheekha inoo sheegay waa in lafdi laga helo lafdi horeynu tacriifinay de wixii ku baxayna horeynu u sheegnay dib looguma noqonayo mufiid baa inoo yimide mufiidna waynu sheegnay laakin fahan mufiidka kelimada iyo mufiidka kalaamku isku mid maaha mufiidka kalaamka waxaa looga jeedaa waa in lagu dul aamusi karo mufiidka kelimada loogama jeedo in lagu dul aamusi karo ee waxaa looga jeedaa un waa in un macno faa'iidanayo macnihii loo dejiyey tusaale waa zayd zayd maad ku aamusi kartaa kelidii waa maya soo maxaa looga jeedaa un in macnihii loo dejiye uu faaidanayo mujaradulmacna un laga helo way kala duwan yihin markaa waa mufrad shardiga saddexaad la keliyeeyey mufradkuna waa maxay waa waxa mar lagu hadlo manaadiqadu taxriif gaaray saaraana manaadiqa inagu kama hadlayne kiina ah waynu soconay waa maa nuia bihi mara waaxida mar keliya waxa lagu hadlo ayaa la ydhaahdaa mufrad la ydhaahdaa marka mufiidkana waxa kaso horjeeda markaynu halkan soconno muhmelkiibaa kasoo horjeeda muhmel kabila macnaha zayd xagga dambe kaga imo days days de mufiid maa kaasa naga bahaya mufradkana maxaa kasoo horjeeda de murakabka murakabka kaso horjeeda laqmada haddaba eega beydka kalaamuhum ay kalaamu naxwiyiina naxwiyiinta kalaamkoodu lafdun ay malfuudun mid lagu dhawaaqo weeyi kaa lagu dhawaaqayoo mufiidun wax faaideynaya kaa lagu dhawaaqay ee wax faa'iideynaya oo musnadun la tiiriyey wاlkilmatu kilmadda iyo waadhuna allafdu ay ayilmalfuudatu waxa lagu dhawaaqo weeyi dhawaqa almufiidu wax faa'iideynaya kaa lagu dhawaaqay ee wax faa'ideynaya oo almufradu la keliyeeyey oo la gooni yeelay waayahay kalaamuhum waa mubtade lafdun waa khabarkiisii mufiidun iyo musnaduna waa nacti soo garan maysaan walkilmatu waa mubtade allafduna waa khabar almufiid iyo almufraduna waa laba nacti hadda soo si fiican maydaan fahmin kalaamuhum ay kalaamu naxwiyiina nimanka naxwiyiinta ah kalaamkoodu lafdun ay malfuudun wax lagu dhawaaqo weeyi kaa lagu dhawaaqay oo mufiidun wax faa'iideynaya ka lagu dhawaaqayo wax faa'iidaynayo oo musnadun la tiiriyey walkilmatu waadha iyo kilmaduna allafdi ay ayilmalfuudatu waxa lagu dhawaaqo weeyi kaa lagu dhawaaqayo almufiidu wax faa'iideynaya kaa lagu dhawaaqayo wax faa'iideynayo almufradu la keliyeeyo markaa labada nactiyaynu siinay lafdigaynu siinay labada goorba sooma ma waxa kale oo banaan musnad inaynu ka nactiyayno sifada lafdi u lahaa oo la yidhaahdo kalaamuhum ay kalaamu naxwiyiina naxwiyiinta kalaamkoodu lafdun ay malfuudun wax lagu dhawaaqo weeyi kaa lagu dhawaaqayoo mufiidun wax faa'iideynaya kaa wax faa'iideynaya oo musnadun la tiiriyey wlkilmatu kilmaduna allafdu ay ay lmalfuuda waxa lagu dhawaaqo weeyi lafdigaa lagu dhawaaqayoo almufiidu wax faa'iideynaya kaa wax faa'iideynaya oo almufradu la keliyeeyey labadaba saasa unaxtiyin karta way kuu banaan tahay labaduba beydkaa waan macnaynee ka gudba lsmi wa ficli uma xarfi tanqasim wa hadihi halaaثuha hiy اlkelim tanqasimu way halkaa muxuu inagaga baxay sheekhu wuxuu halkaa ka soo baxay tacriif اlkalaambe kalaamkii w inoo qayba w inoo qeexay wa tawaabicihi kalaamka tawaabicdiisa waxyaalaha musطalaxaadka ee naxwaha lagaga hadlo mid kamidana wuu inoo raaciyey tacriifkeegiio kelimatuna tacriifkeediibuu inoo sheegay culimooy labadaa markuu israaciyey buu doonaya qaybtii labaad inuu gudagalo oo ah aqsaamtii ha fahmi waayna tanqasimu way qaybsami ay lismin ila smin ismi bay u qaybsami wa ficlin ficil bay u qaybsami uma xarfin wa xarfin xaraf bay u qaybsami muxuu yidhi sheekhu maadaama oo kalaamkii tacriifkiisii iyo tawaabicdii mid kamida ah tacriifkeygii uu soo sheegay wuxuu doonayaa inuu inoo sheego kelimada qaybaheeda wuxuuna yidhi kelimadu saddex bay u qaybsantaa ismi iyo ficil iyo xaraf xarafkani qayd baa la socon jiray kitaabkii ajrubiga markaynu soonay muxuu ahaa jaaa limacnan bu ah soo sheekhu baruutnadmin bu uga tego ula socda iska ilaaliya xuruufulmacaani baa loo jeedayo xuruufulmabaani looma jeedo xuruufta xuruufulmabaaniga waxaa lagaga hadla isaga qiraa'aadka cilmu tajwiidka lagaga hadla markaa xuruufta naxwaha lagaga sheekeeyo ee ficilka iyo ismiga soo raacaa waa xuruufulmacaani culuma iska ilaaliya marka kitaabkii ajrumiga marka aynu soconay qaybtan yaa iska lahaa kalaamkaa iska lahaa kitaabka camridiga markaynu soconana yaa iskale kelimadaa iskale kelimada kelimatun iyo kalaamna dee iskuba mid maaha tacaariftooda way kala duwan tahay soo ma waay marka waa sidee ma faraca khilaafay asalkii ila kan waa faracii waxa weeyaan ajrumigu farac ka waa sidee labada qowlba sheekh way saxsan labada qowlba way saxsan yihiin oo aqsaamuhu waxaynu ku fasirnay waa ajzaauhu inaad xasuusataan mooyaane marka waxaa loo jeeda xubnaha kalaamku iskaga yimaadaa looga jeeda markaynu kalaamka u qaybinay markaynu halkan u qaybinaynana kelmad kasta oo carabi oo aad ku hadashid oo afkaaga ka soo baxda waa saddexdan mid kamida ah wey saxiix walala kutubta dambana insha alla waynu kusii faahfaahin doona lakin saa u fahma tanqasimu way qaybsami ay hiya kelimadii lismin laamkani waa bimacnaa ilaa lismin ay ilaa ismin ismi bay u qaybsami wa ficlin ficil bay u qaybsami uma xarfin umadu waa bimacnaa waaw uma xarfin wa xarfin xaraf bay u qaybsami halkaana qaybtu buu kaga baxay culimad wa haadihi tan te waa saddexdan waa ismi iyo ficil iyo xaraf halaaثuhaa saddexdeedani hiy kelimu iyada unbaa kelima saddexdanoo laisku geeyey maxaa la dhahdaa kelim waa tawaabicdii kalaamka mid baynu soo sheegnay soo ma waa kii labaad kelim oo ta'da laga jaray maxaa la dhahdaa sheekhaa kuu sheegayo wuxuu ku yidhi saddexdan isku gee saddexdani hadday isku yimaadaan maxaa la dhahdaa kelim baa la dhahdaa saw si fiican maydaan fahmin waa maa tarakaba min halaai kalimaatin fa agara saddex kelmadood saddex weedhood iyo saddex weedhood wax ka badan waxa iskaga yimaada maxaa la dhahdaa kelim baa la dhaha kelim kelim waa maxay hadda maxad odhanaysaa saddex weedhood iyo wax ka badan hadduu shaygu iskaga yimaado kelim baa la dhahdaa culimay waa yahay eeg ismi iyo ficil iyo xaraf ismi ficil uge xarafna uge mayna saddex ahayn saddexdana isku tegay maxaa la odhanaya kelim baa la odhanaya tusaale qaama abu zaydin waa imise kelmadood qaamo kowdha abu zayd mana saddex ayn maadaama oo ay saddex yihiin maxaa la odhanaya ma kalaamba ma kelimatunba ma kelimba waa kelim dhahaya kelim weeyaan markaa saddex kelmadood shaygu haddii u iskaga yimaado oo tarkiibka aad ku hadlaysaa hadduu kuu gaadho saddex kelmadood kelim baa la ydhahda sidaa u fahma iyadana markaa laba tambiih baan baraarujinayna markaynu leenahay saddex a iskaga yimaado kitaabkuna uu idin qorayaaye itaxada nawcuha am lam yataxid isku nooc ha wada noqdaan haday doonaan saddexda kelmadoodba ismi ha wada noqdaan ama yay wada noqon farqi male ku baraarugsanaada eega haddaynu nidhaahno in qaama zaydun intu waa maxay xaraf qaamina wa maxay ficil zaydna wa maxay ismi mayna saddexdood yahayn way kala duwan yihin imika de ka warrama haddaynu nidhaahno zaydun huwa alqaa'imu zayd waa maxay ismi huwina waa maxay ismi alqaymina waa maxay ismi markaa farqi male hadday doonaan isku nooc ha noqdaan hadday doonaan kala nooc ha noqdaan aduu saddex kelmadoodun eego waa inaad saa u fahantaan so si fican midaan fahmi tambiih labaadna ku darso oo saddexdaa kelmadood oo isku tegay faa'iide aad ka heshid ama yaanad ka helin farqi male ama faa'iide ka hel ama yaanad faa'iide ka helin eega markaan ku idhi zaydun huwa alqaayimu dee faa'iide aad ka heshay laakiin marka aan ku idhahdo in qaama zaydun zayd hadduu kaco ma faa'idaad ka heshay may faa'iide kamaad helin waa tambiih labaad ama faa'iide ka hel ama yaad ka helin adu saddex kelmadoodun eego mid saddexaadna sheekhu uu kugu dara tambiiha ayaga wuxuu ku yidhi kalaamka iyo kelimka waxa u dhexeeya waxa la idhaahdo cumuumun wa khusuusun min wejhin taasaa udhexeeya cumuum iyo khusuus wejhiya usuulkaynu ku baran doona kitabkuna uu idiin sheegay cumuum iyo khusuusku waa maxay waxna way wadaagaan oo way wada leeyihiin mid kastoo la arkaa waxbuu gaar u leeyahay tusaale kalaamku iyo kelimku waxbay wadaagaan qaama abu zayd waa imise kelmadood waa saddex waa qaamo iyo abu iyo zayd soo ma iminka markaynu halkaa aynu eegno waa maxay waa kelim saddex kelmadood weyaan de waa saddex kelmadood dhinac kale markaynu eegno mn lmn muna kalaamayn maan lafdigii laga helin maan isnaadkii laga helin maan ifaadadii laga helin maan wadcigii laga helin waa kalaam way wada wadaagaan marka way ku kulmaan soo ma aragti mid kastoo la arkaa waxbuu gaar leeyahay o oh, zaydun qaa'imun ma kalaamba mise waa kelim waa kalaama kelim maade limaada dee hadalkan aad ku hadashay saddex kelmadood maaha waa laba keliya marka waa kalaam kalaamkaa gaar u leh kelimkuna wuxuu gaar u leeyahay in qaama zaydun in qaama zaydun mina saddex kelmadood ahayn waa saddex kelmadood ma kalaamba markaa mise waa kelim waa kelim kalaam muxuu noqon waayey faa'idaan laga helin de kalaamku faa'ida shardiga ah. laakin kelimka waniga ku yidhi faa'ida shardi maaha inaad si fiican ufahamteen bay la tahay cumuuman wa khusuusun wejiyuna saasaa la idhaahdaa laqmada eega tanqasimu way qaybsami ay hiya kelimadii lismin ay ilasmin ismi bay qaybsami wa ficlin ficil bay qaybsami uma xarfin wa xarfin xaraf bay qaybsami wa haadihi tan te waa ismi iyo ficil iyo xaraf halaaثuhaa saddexdeedani hiya saddexdani alkelimu kelim weeyi eeg tanqasimu waa ficil faacilkii waa hiya lismi jaarin majruurka tanqasimu ku xidh wa ficlin ismiga ku cadaf uma xarfin kusii cadaf wa haadihi waa mubtade alaasuha waa mubtade labaad hiya waa mubtade saddexaad so si lama haysatan alkelima waa khabara mubtadaa saddexaad khabarkiisii weeyi mubtadaha saddexaad iyo khabarkiisa mubtadaha labaad khabar u dhacaya mubtadaha labaad iyo khabarkiisa mubtadihii horan khabar usii dhacaya saa ula socda wa haadihi tan alaasuhaa saddexdeedan hiya saddexdeedu alkelimu kelim weeyi saa waynu odhan karnaa haddaynu doonno laba mubtadu maynu ka dhigi karnaa haadihi mubtada ka dhig alaana mubtada labaad ka dhig hiyana damiiru fasli ka dhig alkelimuna khabarka mubtada labaad ka dhig saasaad odhanaysin insha alla ka gudba wlqawlu qawlkii lafdun ay malfuudun mid lagu dhawaaqo weeyi lafdigaasoo qad afaada faa'iideeyey ay huwa lafdigu muطlaqan xaalu yahay mid la idlaaqay can itaqyiidi bitarkiibi in tarkiib lagu qaydana laga idlaaqay wadalika tusaale ka qum istaag weeyi waqad weeyi waina zayda ninkii zayd ahaa irtaqaya calaa wartafaca wuu kor noqday weeyi imisaynu haynaa saddex baynu soo baranay kalaamun tacriifkiisa waad baranaysaa waad garata kelimatunna imika waad garan kartaa waad sheegi kartaa kelimunna waad garan kartaa waa kii afraad ee musطalaxaadka naxwiyiinta waa qowl qawlow see tahay adiguna tacaariif baa lagu tacriifiyaa ka ugu saxiixsan waa kanu inoo qorayo waa in lafdi laga helo waa inuu lafdi yahay lafdi waynu soo baranay de lafdigu waa maxay waa sawt mujtamic in soo barann ma ku celcelin mayna isaga maxaa u dheer lafdigani waa inuu wax faa'iideynayo u dheer waa inuu he wax faa'iideynayo waa halkay ka cabiri jireen allafdu daalu cala almacna bay dhan waa lafdi macna kutusinaya lafdiga aan macnaha kutusinayn qowl lama idhaahdo kutubtas baan weliba ku baran doonaa waa allafdu addaalu cala almacna waa lafdi macna kutusinaya marka waa inuu lafdi yahay lafdigaasi waa inuu macna faa'iideeyo soo maynaan fahmin tusaale qum buu ku yidhi qum waa maxay qumi qum waa kalaam sheekh damiirkiisa waa waajib listitaar isagoo kalaama haddana waa maxay de waa qowl waa lafdi macno tusiye qad waa maxay waa kelimatun mayna kelimatun ahayn war kelimatun mayna ahayn qad ya waa kelimatun sheekho kelimatun maxaa la dhahdaa waa allafdu almufiidu almufradu saxiix wala la isagoo saas haddana waa qowl waa qowl oo de qadani macnayna tusinaysaa mina macnayna tusinin macnayna wa ina zaydan irtaqaa waa kelim ina zayd irtaqaa mayna saddex kelmadood ahayn dee waa kelimka iminka soo baranayna haddana waa qowl han kuu khulaaseeyo qowlkaas ku wada fuuqsaday intaba ya qowlku wuxuu kalaam ku dhacayo waa ku dhacaa wixii kelimadu ay ku dhacaysay buu ku dhacaa wixii kelimi ku dhacayaybu ku dhaca saddexdoodba waxayna ku dhicina wuu ku dhacaa markaa isagaa ka guda ballaaran wixiiba saxiix walalah tusaale cabdillaahi ka warrama cabdillaahi ma kalaamba ah, ma kalaamba cabdillaahi waanaad kala garan kartaan cabdillahi kalaam ma limaada maaha soo ma ma kelima tunba oo ta wadata way ka badan taha iyadana oo waa cabdi ya allah ma kelimun oo bilaato ah maya wuu ka maxay noo saaray de waa qowl marka markaa qowl cabdillahi waa qowl waana saa ula socotid eeg qowlku wuu ka guda ballaaran yahay kalaam wuxuu ku dhacayey uu ku dhacaa kelimatun waxay ku dhacaysay buu ku dhacaa kelim wuxuu ku dhacayey buu ku dhacaa saddexdoodna waxayna ku dhicinna wuu ku dhacaa soo si fican maydan fahmin hadda waad fahanteen bay la tahay isagana waxa kasii guda ballaaran lafdiga oo sheekhu uu ka lafdi baa kasii guda ballaaran kalaam lafdi baynuu shardinay kelimatuna lafdi baynuu shardinay kelimna lafdi baynuu shardinay qawlka lafdiisana lafdi baynuu shardinay intoodiba waxayna ku dhacayna lafdigaa ku dhaca oo days ka warrama days ma kalaamba ma kelimatunba ma kelimba ma qawlba maya lafdi baa lagaa yidhi marka waa lafdi limaada de xurufi sabt munayn xuruuftii jaayiga maan laga heli markaa lafdigaas kusii wada fuuqsaday markaa shantaa musطalaxaad ba jirtaa barta insha allah intaasaa jirta wlqawlu qawlku lafdina ay malfuudun wax lagu dhawaaqo weeyi lafdigaasoo qad afaada faa'ideeyey ay huwa lafdigu muطlaqan xaalu yahay mid la idlaaqay can itaqyiidi laga idlaaqay ku qaydid lagu qaydo bitarkiibi tarkiib lagu qaydo wadalika tusaale ka qum iyo wixii lamida weeyi kac waa tusaalihii kalaamka qowlna wuu ku dhacayaa waqad weeyi qadana waa kelimatun weeyi haddana qowl bay ku dhacayaa waina zayda ninka zaydihi irtaqaa y calaa wartafaca wuu kor noqday weeyi waa kelim tusaalihiisii weeyaan qowlna wuu ku dhacayaa markaa qowlku wixii saddexdaase ku dhacena wuu ku dhacayaa saddexdaasi waxayna ku dhacayna wuu ku dhacaya isaga ayaa ka guda ballaadhan awaalkaan ma gudayna wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk